بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلفك وحكاه الدوناء waxaa ka dhalanaya laasimidda rahanka rahanka mar hadduu laazimo oo laazim uu noqdo waxyaabaha ka ratimaya ka dhalanaya ayuu kaga hadlaya wuxuu yihi idaa lazima arahnu rahankii hadduu laazimo falyadu gacankuhaynta fiihi marhuumkii gacanta lagu hayo lilmuntahini rahan qaatihiibu u sugnaaday walaa tusaalu lama suulinayo gacantaas ilaa للانتفاع intifaac mooyaane ninka raahinka markuu marhuumka intifaacsanaya mooyaane kamaa sabaqa sidayna soo dhaaftay wuxuu ku yihi caqdigii rahanka hadii mar uu laazimo oo muxuu ku laazimi biliqbaad ninkii murtayinka inuu gacanta ku dhigo marhuumkii mar hadduu saa ku laazimo gacankuhaynta marhuumka waxaa iska leh ninkan rahanta qaatee murtayinka ah ayaa iska leh waaya maxaa yeelay gacan ku-hayntiisaas ayaa waxay u keenaysaa inuu he ku kalsoonaado mar haddii gacantiisa ku jiro gacanta uu ku hayo shaygaa marhuumka ahana lagama siibayo lagama qaadayo ilaa inuu ninka raahinka ah marhuumkii intifaacsanaya mooyaane hadduu ninka raahinka ah uu marhuumkii intifaacsanayo dee markaa si kalena ayna suuroobeyn inuu ka soo coshado mooyaane dee markaa inta uu intifaacsanaya gacanta uu ku hayn karaa laakiin dhowaan markii loo baahdo in la iibiyo gacantiisa ku soo celinaya si hore noo soo dhaaftay casrkii u dambeeyey uu eh, tilmaamay wuxuu yihi إida lazima الrahnu rahankii hadduu laasimo falyadu gacanku haynta fiihi marhuunkii gacanta lagu haynayo lilmurtahini rahan qaatihii buu u sugnaaday walaa tusaalu gacantaa lama zuulinayo ila lilintifaaci manaaficsasho mooyaane oo ninkan murtahinka ah ninka raahinka ah markaa intiacsanayo haygii markukaa kama sabaqaskiina soo dhaafay walow sharaaa haddii ay shardiyaan raahinkii iyo murtahinkii wadcahu ay wadca almarhuuni marhuunkii inay dhigaan cinda cadlin qof cadaalad leh agtii jaaza waa bannaan yahay arrinkaas aw amase cinda tnayni laba agtood oo nasa ay caddeeyaan cala ijtimaacihimaa labadaas inay ku kulmayaan calaa xifdihi marhuumkii ilaalintiisa inay ku kulmayaan aw amase alinfiraadi la keli noqosho ay caddaynayaan bihi ay bixifdi lmarhuumi marhuumka ilaalintiisa uu la keli noqdo midkood fadaka kaasi waa iska cadyahay wain alaqaa haddii ay iska ilaaqaan labada raahinkii iyo murtahimkii oo falaysa haddaba uma sugnaan markaa liaxadihima midkood alinfiraadu inuu la keli noqdo ilaalintii filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku raahinkii iyo murtahinkii haddii ay shardiyaan in shaygii rahanta loo dhigayay marhuumka ahaa inuu midkoodna uusan haynine nin waxa weeye cadli ah loo dhiigo way bannaanta taasina waxay imaataa had jeer markii ay kala shakiyaan markay kala shakiyaan oo ninka raahinka uu ka shakisanya ninka murtahinka inuu kaga ciyaaro shaygii marhuumka ah ama uu dayaco waaya taasoo marka hadday timaado oo ay markaa shardiyaan oo ku heshiiyaan nin cadli ah nin waxaa wey ahludiin ah oo cadaaladle inay markaa u dhiibaan jaaz arrinkaasi waa bannaan yahay waayahay yahay haddii ay laba nin ay dhahaan waan u dhiibaynaa oo labadaa nin marka ay caddeeyaan inay ku kulmayaan ilaalinta shaygan marhuunka ah ama midkood uu gacanta ku haynayo oo ilaalintiisa uu la keli noqonayo fada taasina way caddaho shardigii baa lagu camal falayaa hadday caddeeyaan labadaa nin inay isla ilaalinayaan way isla ilaalinayan midkood lama keli noqon karo hadday dhahaan mid ahaan baa ilaalin doona shaygii marhuumka irhaanta loo dhigay dee midkaa uma ilaalin doona haddii ay iska idlaaqaan oy dhahaan labadaa nin ayaan u dhiibaynaa marhuumkii oysan sheegin mid midkood inuu ilaalinayo ama labaduba inay wada ilaalinayaan taa ay ka aamusaan markaa midkood lama keli noqon karo ilaalintiisa mid midkood xaq umale inuu la keli noqdo haddaba labadu way isla ilaalinayaan sayba wada ilaalinayan labadii khasnad ka dhaxaysa ayay markaa gelinayaan oo marka saasoo shaygii maxfuud ku noqonayaan alxirsi yani maalan guriyay wada joogaan ama meel ay iska wada dhaxaysa ama adu wax ka dhexeeya oo xirsi ah ayay markaa ku ilaalin doonaan walow sharaaa haddii ay shardiyaan raahinkii murtahinkii wadcahu wadcan marmuuni shay la raahan dhigayay dejintiisa cinda cadlin qof cadli ah oo diyaanada agtiis jaaza waa bannaan yahay arrinkaas aw amase cinda tnayni laba agtood inay dhigaan oo wanasa ay caddeeyaan raahin iyo murtahin calaa ijtimaacihimaa labadaa qof ay u dhiibeen marhuumkii inay ku kulmayaan calaa xifdihi xifdi lmarhuuni marhuumka ilaalintiisa inay ku kulmayaan oy labaduba isla ilaalinayaan aw amase alinfiraadi bihi in lala keli noqonayo midkood uu la keli noqonayo ilaalintii fadaaka taasi way iska caddahayoo kolba wixii la shardiyey unbaa lagu camalfalaya waayn adlaqaha hadday iska idlaaqaan oysan caddaynin inay ku kulmayaan inay iyo in midkood uu la keli noqonayo falaysa liaxadihimaa midkood ma leh alinfiraadu inuu la keli noqdo ilaalintii shaygii marhuumka ahaa fi lasaxi muctadan haddaan qabanno waaya walow maata haddii uu dhinto alcadlu ninkii cadaaladda u saaxiibka ahaa ee rahanta loo dhiibay aw mase fusiqa lagu fisqi xukmiyo fasaqana waa musikda qaar fasaqa uu faasiq noqdo jacalaahu way yeelayaan marhuumkii jacalaa damiirka waxaad u celinaysaa mutanaha ah raahinkii iyo way yeelayaan hu marhuumkii xayu yatafiqaani halkay ku heshiiyaan waintashaaxaa haddii ay doodaan oo isku qabtaan arrinka wadacahu alxaakimu garsoorihii baa dejinaya shaygii marhuunka ah cinda cadlin nin cadli ah agtii waaya ninkii cadliga ahaa ee ay u dhiibeen shaygan marhuunka ah haddii uu dhinto amaba uu noqdo nin faasiq ah oo uu noqdo nin diyaanadiisu ay xumaatay oo kharimay ama uu ilaalin kari waayo shaygii oy markaa eh, isla gartaan in ninka laga wareejiyo eh, meeshay marka ku heshiiyaan ayay dhigayaan meel alla meeshay isla gartaan ama nin kale ha u dhiibaan ama waxaa weeye eh, ninkii mugtaynka ha loo celiyo ama adugu qofkii doonaan ay ku heshiiyaan ha u dhiibaan markaa qofkay u dhiibayaan hadduu doono ha ahaado cadli hadduu doono faasiq ha ahaado haddii laakiin ay isku u dhiibi lahaayeen oo midna uu dhaho maalan hebel aan u dhiibin midna uu hebel aan u dhiibin xaakimka ninka garsooraha ah ayaa markaa cinda cadlinin cadli oo asagu uu u garto u dhiibayo waaya garsooraha kala saarayo nin u dhiibayo asagoo kalsoon yahay walow maata alcadlu ninkii cadliga ahaa ee marhuumkii loo dhiibay hadii uu dhinto aw amase fusiqa lagu fisqi xukmiyo jacalaahu raahin iyo murtahin way yeelaya marhuumkii xayu yatafiqaani halka ay ku heshiiyaan wain tashaaxaa haddii ay ku doodaan arrinkaa oo isku qabtaan wadacahu alxaakim garsooriyay baan dejinaya marhuumkii cinda cadlin nin cadli agti wayustaxaqu waa la mutaysanayaa marhuni shaygii la rahan dhigay iibkiisii cinda alxaajati markii loo baahdo diintii in la bixiyo wayuqadamu waa lagu horumarinaya almurtahinu rahanqaatihii biamanihi amani lmarhuuni shaygii rahanta loogu dhigay lacagtiisii wayabiicuhu raahinu ninkii raahinka ahaa ayaa markaa iibinaya aw amase wakiiluhu wakiilkiisaa iibinaya biidni murtahini murtahinka ninkii rahan qaataha idankiisana wuu ku iibinayaa fain lam ya-dan haddaba haddii uuna u idmin ninkan murtahinka ah hadduusan u fasixin raahinkii inuu iibiyo qaala lahu alxaakimu garsoorihii waa wuxuu ku dhihi doonaa ta'danu ama waad u fasixi ninkan inuu iibiyo marhuunkii aw amase tubriu waad ka cafildaynti labadaa mid soo gal walow alaba mubtahinu ninkii mubtahinkaa ah haddii uu dalbo baycahu bayca marhuni marhuunkii inuu iibiyo oo faabaa uu diido arraahinu kii rahanta u dhigay alzamahu lqaadi qaadigii garsoorihii baa ku laaziminaya ku khasbaya ninkan raahinka ah qadaaa deyni inuu bixiyo aw amase baycahu marhuunkii inuu fain asara hadduu ku adkaysto diidmadii uu diiday in la iibiyo shaygii marhuumka ah baacahu xaakimu garsooyo markaa iibinaya wuxuu ku yidhi marhuumka in la iibiyo ayaa la mudanaya oo xaq loo leeyahay markii loo baahdo in waxa weeye diintii la unfiyo waa hadii diintii uu ninkan raahinka ah uu meelkaa ka bixin waayo hadduu diintii xilligeedii markii la gaadho uu bixin waayo marka waxaa loo baahanayaa in he marhuumkii la iibiyo xaqna waa loo leeyahay taas waay wuxuu ku yihi markii markaa la iibiyo shaygii marhuumka ahaa ninkan murtahinka ee rahanta qaatay ayaa lacagtiisa u mudan asagaana lagu horumarinayaa hadday jiraan rag kale oo ninkan deymo ku lahaa ninkanna uu noqday nin caydhoobe muflis ah isla markaana xoolihiisii dadkii ku lahaa deymaha loo qaybinayo ninka murtahinka ah ayaa mudnaanta lagu siinayaa shaygii marhuumka ah shaygii marhuumka hadaba markii ninkan deyntiisii laga bixiyo wixii ka soo hadha ayuun baa qaybta soo gelaya laakiin marka hore deynta ayaa laga fog yeelaya yaa iibinaya shaygii marhuumka ahaa waxaa iibinayo ninka raahinka ah ninkii iska lahaa ee raahinka ah ayaa iibinaya ama wakiilkiisi inuu soo dirsaday asagu ayaa iibinaya laakiin waa inuu ufasaxaa ninka murtahinka ah murtahinka waa inuu ufasaxaa oo u idmaa maxaa asaga laftiisa xaq buu ku leeyahay haddaba ninkii murtahinka ahaa markii fasax la weydiiso la dhaho maanta waxaan doonaynaa inaan iibino alaabtii rahanka kugu taallay si aan diintii kaaga goyno haddii uu diido ninka garsooraha ah ayay wuxuu ku leeyahay laba mid soo gal inaad u idanto ood u fasaxda nin inuu marhuumkii iibiyo iyo inaad ka cafiso labadaa mid yeel amarkuu ku siinaya waa yahay maxaa yeele waxaa la diidan yahay ninkan raahinka inuu dhigo ninkii murtahinka ahaa ee rahanta qaatay haddii uu dalbo in la iibiyo marhuumkii markii xilligii daynta la gaadho ee jashi ay dhammaato dabeetana ninkii raahinka ahaa ee raanta u dhigay uu dhaho la iibin maayo shaygan wuxuu ahaa shay u aad u jecliy maalan gaari u jeceliy ahaa dayntiina uu bixin waayo ninkii mugtayka wuxuu nin gaariga iibi mar haddaan dayntii siinayn dee gaari waa inaan suuqa maanta oon iibin laha ninkii raahinka uu ka xumaado oo nigo gaarigaas wax gaadiidaba asagaan haystaa waaba cagahayni seen u iibiyaaniyo wuu jiiday haddana markaa wuu dacweynayaa dabeetana qaadiga garsooraha ku khasbaya laba mid ama daynta bix ama waa la iibinaya waxa weye shayga marhuumka ah waa inaad labada mid soo gal inaad daynta ama inaad iibiso hadduu haddaba ku adkaysto diidmadiisuu dhaho waxa weeye daynna bixin maayo oo dayntii waxaan ku bixiya maba haysto gaarigana laga iibin maayo garsooraha ka iibinaya markaa baacahu xaakim garsooraha ka iibinaya asban minhu haddaba waxa wey masalada waxaa soo gelaysaa masaladii beeca awalkiisa lagu soo dhaaftay oo ahayd alkraah calى اbayc bxaq waa kay ahayd wacadam ikraahi bغayri xaq waa kay laha manhaajku inaan lagu khasbin qofkii baayac ahaa inuu xaq la-aan uu ku iibiyo tan waa bxaq waa ikraah bxaq xaq baa laga gudaya marka waa lagu khasbi karaa baycin waa asaxaya wuxuu yihi wayustaxaqu waa la mutaysanayaa bayculmarhuuni shaygii la rahandhigay iibkiisa cinda alxaajati markii loo baahdo wayuqadamu waa lagu hormarinayaa almurtahinkii rahaanta qaatay biamanihi lacagtiisii wayabiicu waxaa iibinaya araahinu rahandhigihii oo mase wakiilu wakiilkiisa iibinaya biidni murtahini murtahinka idankiisana wuu ku iibinayaa fain lam ya'dan hadduusan u fasaxin ninkan murtahinka ah raahinkii inuu iibiyo qaala lahu alxaakimu garsoorihii baa wuxuu ku leeyahay oo ku dhahayaa ta'danu waad idmaysaa aw mase tubrigu waad cantinaysaa deynti ama bayca ninkan u ogolaa inuu iibiye marhuumkii ama deyntaad ka cafi eeg siiqadu waa siiqa mudaaric laakiin waxaa looga jeedaa amar wuxuu leeyahay idan u fasax iibka aw abri ama ka ka cafi deynti walow alaba murtahinu ninkii raan qaataha dalba baycahu bayca marhuumi marhuumkii iibkiisi faaba raahin u raahinkiina uu diido alzamahu qaadi garsoorihii baa ku khasbaya qada'a dayni diinta inuu bixiyo oo gudo oo mase baycu baycal marhuuni marhuumkii inuu iibiyo fain asara hadduu ku adkayso diidmadiisii baacahu alxaakimu garsooriga markaa iibinayo shaygii marhuumka ahaa walow baacahu marhuumkii hadduu iibiyo almurtahinu ninkii murtahinka ahaa ee raanta qaata biidni raahini raahinka rahandhigihii ilankiisana uu ku iibiyo fasixitaankiisii falasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye in baaca hadduu iibiyo murtahin marhuumkii bixadratihi xadrati raahin raahinkii la joogidiisa hadduu ku iibiyo saxa iibkaasi waa ansaxaya wailaa haddii kale oo xadradiisa la-aanteed uu ku iibiyo asagoo la joogin uu iibiyo falaa ma ansaxayo wuxuu ku yihi ninkii murtayinka ahaa haddii uu shaygii marhuumkaha iibiyo oo markan waxa wax iibinaya waa murtahinkii sida caadiga asalkeed waxay raahinkii inu wax iibiyo shayga makruubka inuu iibiyo laakiin markana haddii ninkii mubtahinka ahaa waxa weye loo fasaxo ninkii raahinka u fasaxo inuu iibiyo marhuubkii waxaan eegaynaa markan uu iibinayay ma la joogay ninkii milkiilaha ahaa ee iska lahaa marhuubka mise lama joogo hadduu la joogay oo xadradiisa isagoo la joogo uu iibiyo bayc waa asaxaya wax dhiba male haddiise uu la keli noqdo oo asagoo ka maqan uu iibiyo ninkii murtahinka ahaa ee waxa waxaweye deynta iska lahaa keliga hadduu iibiyo ma asaxayo sababtu waa maxay u asixi waayo waxaa laga yaabay yahay in ninkan maadaama uu degdegayo oo uu rabo inuu deyntiis ka goosto inuu shaygan baksi ku iibiyo inuu he uu degdego oo marka uu iska ilaalin waayo shaygan xaqiisii oo de si degdeg ah iska iibiyo laakiin ninka raahid hadduu joogo waxa uu ka fiirsan wuxuu lii baluukaaga miyo beecan beec ka fiican baan ku helaynaa baluukaaga laakiin waa haddii markaa qiimahan loo xadidin baa waa haddii he qiimihii aan loo xadidin lakin haddii qiima u xadido dhao gaarigayga ku iibi raahid baa wuxuu ihi anugu lama joogee laakiin gaarigayga laba kunoo dooran siiyo kun buu ama ka badan buu siiyey markaa waa asaxaya waaya wuxuu ihi walow baacahu haddii uu iibiyo marhuumkii almurtaynu rahanqaatihi hadduu iibiyo biidni raahini raahinka idankiisana uu ku iibiyo ninkii u dhigay fasixitaankiisii fal asaxu muctamada waxaa weeye annahu shaaniya in baaca hadduu iibiyo murtahin marhuumkii hadduu iibiyo bixadaratihi ninkii rahanta u dhigay la joogiddiisana hadduu ku iibiyo saxa beyci waa asaxaya wailaa haddii kale asagoo ka maqan uu iibiyo falaa beyci ma asaxayo walow shurida haddii la shardiyo an yabiicahu marhuumkii inuu iibiyo alcadlu ninkii cadliga ahaa ee waxa weeye loo dhiibay barhunki jaaza wuu bannaan yahay arrinkaas walaa yushtaradu lamana shardinayo muraajacatu raahin kii rahanta u dhigay in dib loogu noqdo fil asaxi muctabar haddaan qabanno faidaa baaca hadaba hadduu iibiyo ninkii cadliga ahaa lacagtiina uu guddoomo fahamanu lacagtaas cindahu ay cinda alcadli ninka adliga agtiisa taala min damaan raahin ninka raahinka ah damaankiisa ayuu ka mid yahay xataa yaqbidahu lmurtahin ninkii murtahinka ahaa ilaa uu ka gudoomo lacagta wuxuu ku yihi haddii la shardiyo in marhuumkan uu iibiyo ninkii cadligaha ah ee loo dhiibay hadda ka hor aan soo tilmaanay inay ninkii raahinka iyo murtahinka cali ay u dhiibaan marhuunki kaa laftiisa hadday dhahaan ha iibiyo isagoo hana hayo markii loo baahdo marhuunka in la iibiy asagu ha iibiyo haddii saa la shardiyo way bannaantay horta taasi dhib male markanuu doono ninkan cadliga ah inuu iibiyo ma dibba ugu noqon ninkii raahinkaha iska lahaa raanta yuu ka fasax qaadan maya looma baahno shardi ma aha inuu ka fasax qaato sababtoo ah idan horuu qaba ninka fasax hore ayuu haystaa oo horaa loo yidhi adigaana shaygan marhuumka ahayn iibin doonaa oo marka horaa lagu fasaxay iidka marka al alaslu baqaa idan idankii weli inuu sidiisii baaq ku yahay ayaa asal ah qowlka asal ka soo jeeda wuxuu leeyahay waa la shardinaya in lagu laabto raahinkii fasax maxaa yeele waxaa laga yaabaa inuu rabo shaygan manhuumka ah inuu haysto oo markaa uu leeyahay meel kalea ka bixinaya dayntii haddaba haddii ninkii cadliga ahaa uu rahantii iibiyo dabeetana lacagtii uu gacanta ku dhigo lacagtaas ma damaankiisay ku jirta mise damaankii ninkii iska lahaa rahanka ee raahinka ahaa damaanka raahinkii lacagtaasi ku jirtaa maxaa yeele lacagtan asagaa iska leh ilan sheegan la iibiyey asagaa iska lahaa lacagtiisana asagaa iska leh ninkan cadliga gacanta ku haya lacagtan waa amiinkiisii waa nin asagu uu ku kalsoon yahayo oo bimahaabat alwakiil wakiil oo kale u ah walidaalika hadday lacagtaas gacantiisa ay ku dhimato oy qadar ilaahi ku timaado isagoo wax gacadiiy tafriid soo naqsabeen ha gudbin waxa weeye waxay ka talafto ka dhimatay lacagtaasi ninkii raahinka ah ee ninkan cadliga ah waxba loo soo raacan maayo haddii qadar alla ku timaado wuxuu ihi walow shurida haddii la shardiyo an yabiicahu marhuumkii inuu iibiyo alcadli ninkii cadliga ah jaaza arrinkaasi waa bannaan yahay walaa yushtardu lama shardiyo muraajacatu raahini raahinkii in dib loogu soo noqdo fil asaxi muctamad haddaan qabano fa idaa baaca haddaba hadduu iibiyo ninkii cadliga ahaa Eh, faamanu lacagtii cindahu cadliga agtiisa ahaatay min damaani raahini ninkii rahanta dhigay damaankiisa unuu ka mid yahay oo damaankiisii lacagtaasi ku jirtaa xataa yaqbidahu ilaa uu ka gudoomo lacagtaas almurtahini ninkii murtahinka ilaa uu gacanta ku dhigo waaya walow talifa haddii uu dhinto amanhu amanulmahumi manhuumka lacagtiisa hadday dhimato fii yadi cadli ninkii cadliga ahaa gacantiis ay ku dhimato uma dambaytana mustaxaqa la mutaysto almarhuunu shaygii rahanka dhigay haddii cid kaleba ay yeelato oo la mutaysto fain shaa hadduu almushtari ninkii iibsaday rajaca wuxuu ku laabanayaa can lcadli ninkii cadliga ayuu kula laabanaya lacagtii oo ka qaadanaya wain shaa hadduu doonana cala raahini rajaca wuxuu kula noqonayaa lacagtii cala raahini ninkii rahanta dhigay ee xoolahan iska lahaa wlqaraaru ay qaraaru damaani magdhowga sugnaanshihiisuna calayhi cala raahini ninkii rahanta dhigay umu dushiisa ahaaday wuxuu ku yidhi ninkii cajbiga ahaa haddii uu shaygii marhuurka iibiyo dabeetna lacagtii markuu gacanta ku dhigay ay talafto oo qadar ilaahay ku timaato maalan dad ka dhacay xoog kaga dhacay ama gurigiisiiba ku gubatay dabeetna marhuumkiibaa la mutaystay oo see loo mutaystay waxaaba soo baxday shaygan inuu aan la lahayn ninka raahinka ah oo la soo dhacay maalan xoola booli ah oo la soo dhacay buu ahaa say doontada ha ahaatee nin kalaaba sheegtay shaygii marhuumka ah ee ninkan uu iibiyey maxkamad buu geeyey dacwadii loo xukumay shaygii marhuumka ahaa ninkii sheegtay baa la siiyey ninkii mushtariga ah ka iibsaday ninka cadliga ah gacanta waxba kuma hayo hadaba waa in lacagtiisa loo soo celiyaa mar hadii shaygii laga iibiyey cid kalaba yeelatay waa in lacagtiisii loo soo celiyaa haddaba yuu kula noqonaya lacagti wuxuu ii hadduu doono wuxuu kula noqon ninkii ah ee ka iibiye ila ninkana ha ka iibiye sheegana waaga hadduu doonana wuxuu kula noqonaya lacagti ninkii raahinka ahaa ee ninkan cadliga ah u dhiiba labada labadaa midku doono kula noqon laakiin magdhowa fi nihaaya yaa lagu yeelanaya oo qaraaru damaan damaanka qaraarkiisu yuu ku sugnaanaya wuxuu ku sugnaanayaa buu ninkan raahinka ah ila asagaa iska hantida hantidan la iibiyey ee la mutaystay cid kale yeelatay asagaa iska lahaa ninkana asaga hee u sababay inuu shaygan iibiyo asagaa u fasaxay dabeetana waxaa soo caddaatay xoolaha nin xoolo lasoo dhacay oo uusan lahayn inay yihiin dabeetana waxaa laga rabaa inuu markaa u magdhoobo fi nihaaya asaga hadtaa hadduu ninkan cadliga uu bixiyo lacagti lacagti kula soo noqonaya ninkii raahinka ahaa ayuu kula soo noqonaya oo ka magdhabanaya isna waa taa macnaheedu halkan ku malif waalqaraaru calayh ee cala raahin i nihaaya magdhow asag makusoo ururaya isagu magu soo ururaya xataa hadduu cadigu bixiyo raagii kula soo noqonaya way tegaysa hadduu dhinto amanuun amanuun marhuuni marhuunka cagtiisa hadday ku dhimato fi yadi cadil ninkii cadiga gacantiisa uma dabeetana istaxiqa almarhuunu marhuunkii la mutaysto cid kaleba ay yeelato oo soo baxa shaygan la iibiyey in cid kaleba iska lahay oo markaa ninkii iska lahaa u qaatay fain shaa hadduu doono almushtari ninka ninkan iibsaday shaygan marhuunka ah hadduu doono rajac wuxuu kula noqonaya cala alcadli ninkii cadliga ah wainsha hadduu doono cala raahini ninkii raahinkaabuu kula noqonaya walqaraaru sugnaanshaha ay qaraaru damaani damaanka qaraarkiisu calayhi cala raahini buu ahaaday walaa yabiicu lcadlu ninkan cadliga ah iibin mahayo marhuumkii ilaa biamani milihi lacagtiisa mid lamida mooyaane xaalan oo degdeg ah xaalan oo markaa degdega oo muajal ahayn oo madalaysnayn min naqdi baladihi lacagta beledkiisana wuu ku iibinaya ama beledkiisa lacagta lagu adeegsada lagu isticmaalana wuu ku iibinaya fain zaada haddaba hadduu siyaadiyo raaqibun nin doonaya shaygii qabla inqidaai lkhiyaari khiyaarka intuusan dhammaanin ka hor falyafsaq ha fasaqo ninkan cadliga ah walyabiicu ha ka iibiyo waa yahay wuxuu ku yihi ninkan cadliga ah ee waxa weye loo dhiibay marhuunkii ee gacanta ku hayay ee la ha iibiyo waxaa laga rabaa markuu iibinaya inuu dadaalo oo shayga marhuumka ah uusan ku iibinin ilaa biaman mili yani lacagtiisa shaygan uu goynayo sicro suuqiisa waxaan ahayn kama iibin karo kama yarayn karo ka badin karaa lakin kama yarayn karo hadduu shaygan boqol doolar maraya boqolkaa doolar waa inuu ku iibiyo kama yarayn karo baqsi kuma iibin karo marka tamanu mili waa laakiin haddii wax yar oo dadku intay waxyaabaha de inta badan isku qabniyaan ama ku kala faa'iidaan haddii maalan laga faa'iido dhib male shay boqol dolar mari haduu sagaal iyo sagaashan dolar ku iibiyey sideed iyo sagaashan waa iskacad intaas suuqa waa la isku saamaxaa laakiin dee daksi weyn kuma samayn karo siddeetan dolar iyo shan iyo siddeetan waxaas waa kuma iibin karo taasi waa mid sidoo kale xaalan waa inuu degdeg ku iibiyaa oo macnaha aman xaal ah oo markaa la kala qaadanayo ma aha muajal muddo kuma iibin karo min naqdi baladihi lacagta wadankiisana uu ku iibinaya oo lacag kale kuma iibinaya lacagta wadanka laga isticmaalo ila lacagtaasa raa'ijo markaa dadkii anfacaysa oo suuq ka shaqaynaysa ehm, intaa waxaa saa leeyahay maadaama qofkani wakiil yahay waa in marka maslaxada shayga marhuumka uu ilaaliyaa oo uu ka dadaala iibkiisa haddaba haddii uu shaygii iibiyo dabeetana ehm, nin kale uu yimaado oo shaygii uu iibiye doonaya shayga marhuumka ah lacagtiina kordhinaya khiyaarkiina weli uusan dhammaan khiyaaru majliskii ama khiyaaru shada hadduu ku jira ha fasakho ka iibiyo masalada ma soo gelaysa albeyc calaa bayc akhi ma soo gelaysa la soco ashira calaa shira akhi waxay noqon lahay ama albeyc calaa bayc akhi hadduu ninkan uu ka dalbado u dhaho wanioo ninkan beyciisa ka baxo aniga iibi laakiin tan asagaa fasakhaya isaga iskii khiyaarkiisa dantiisa ayuu ka eeganaya ilan u bannaanta khiyar majlis hadii lagu jiro inuu caqdii ka baxo marka uu intuu fasaho ha ka iibyeeni kara wuxuu i walaa yabiicu lcadli ninkii cadliga ahaa ma iibinayo shaygii marhuumka ilaa bitamri mili lacagtiisa mid lamida mooyaane xaalan oo markaa degdega min naqdi baladihi wadankiisa lacagtiisana markaa eh, uu ku iibinaya fain zaada haddaba hadduu kordhiyo lacagtii raaqibun qof doonaya shaygii marhuumka qabla inqidaai khiyaari khiyaarkii intuusan dhammaan waa khiyaaru majliska ama khiyaaru shardigii falyaxsaq cadligii ha fasakho beeci oo walyabiicu ninkan raaqibka ah ee shaygan doonaya ha ka iibiyo ee ziyaadaha ku daraya lacagta ku daraya wamu'natu marhuuni shaygii la rahan dhigay kharashkiisii cala raahini kii rahanta u dhigay ayuu dushiisa ahaaday wayujbaru waa lagu khasbayaa ninkan raahinka ah calayhaa munadii kharashkii waa lagu khasbayaa lixaqi murtahin ninka murtahinka xaqiisana waa lagu khasbaya cala saxiixi qowlka saxiix haddaa qaban wuxuu ku yihi kharashka shayga marhuunka wuxuu saaran yahay ninkii raahinka ahaa hadduu yahay maala neef neefka calafkiisi waxaa laga rabaa eh, ninka raahinka inuu bixiyo hadduu yahay maalan addoon addoonka aradbixiisa isagaa laga rabaa hadduu yahay maalan eh, geedo u baahan waraabin isagaa waraabinaya ama beer weya maalan beerta inuu waraabiyo oo eh, waxa weye qashinkii ka guro oo hagaajiyo oo ilaaliyo asagaa laga rabaa waxaasoo dhan wixii kharashaad ku saabsan marhuumka ninka rahinka uu saaray maxaa asagaa maaligo iskale oo hantidiisi weyaan culamada arrinka way isku waafaqsan yihiin bilijmac waayahay ninkastoo laga wariyay xasan albasri in ninka murtahinka uu saaran yahay wuxuu ku yihi mu'nadaas kharashkaas waa lagu khasbayaa ninkii raahinka ahaa asagoo markaa la yidhahdaya xaqii murtahinka ilan shaygan marhuumka ah haddii uu u baahdo maalan calaf neef wabeeyaanoo calaf ku u baahday haddii calafkaan la siin uu dhimanayo hadduu dhintana waxa wey xaqii murtadinka meesha ka baxaya markaasayna taa u dhicin waa lagu khasbayaa raahinka ahaa in kharashka shayga marhuumka uu bixiyo iyadoo markaan ilaalinayna waiiqadii ama shaygii marhuumka ahaa ee lagu kalsoonaa wuxuu ihi wamunat marhuuni shaygii marhuumkaha kharashkiisii cala raahini ninkii rahanta dhigay ayaa dushiisa ay tahay wayujbaru waa lagu khasbaya calayha muunadii kharashkii lagu khasbaya raahinka ah lxaqi murtadinka murtadinka xaqiisana waa lagu khasbaya cala saxiixi muctamad haddaan qabano walaa yumnacu loo diidi maayo alraahinu kii rahanta dhigay min maslaxati lmarhuuni marhuunka maslaxadiisa iyo dantiisu waxay ku jirto loo diidi maayo wadalika miaal ka fasdin sarsarid weeye wa xijaabatin toobin weeye wuxuu ku yihi ninka raahinka ah loo diidi mahayo wax alla wixii maslaxa ugu jirto shaygii marhuunka ahaa waxay bari ugu jirto oo u baahan yahay loo jiidi maayo maalan neef buu ahaa neefkii dawi u baahday wuu daweynaya addoon buu ahaa addoonku wuxuu baahday in la toobiyo ama la sarsaro dhiig laga soo saaro caafimaad ahaan dee loo jiidi maayo waxaasoo dhan waxawey loo jiidi maayo wax alla wixii gaari buu ahaa gaarigii wuxuu baahday in eh, saliidi laga bedelo oo la yar kiciyo xoogaa laga yar shaqeey siduusa u xumaanin muddada uu rahanta u loo jiidi maayo wixii maslaxa ugu jirta marhuumkii loo jiidi waa milkigiisa ilaashanaya wuxuu ihi walaa yumnacu raahinu ninkii rahanta loo diidi mahayo min maslaxati marhuuni shaygii rahanta loo dhigay maslaxadiisii loo diidi mahayo kafastin walaalika midaalka fastin sarsaridii wey ama talaantalkii shaygii la talaantalay wa xijaamatin iyo toolintii wey wa huwa marhuumkii ammaanatun ammaano weeye fii yadi murtahin ninka murtahinka gacantiisa ku jirta walaa yasqudu ma dhacayo bitalafii talafi marhuuni marhuunka dhimashadiisii u dhintay ama baabigiisi u baabacay shay-un shay ku dhic min deynihi deynin murtahin ninkii murtahinka deyntiisii wax kamid ah ku dhic wuxuu ku yidhi shaygan marhunka ah waa ammaano gacanta murtahinka marhuunkan ku jira waa ammaano gacantiisa ku jirta sida awgeed mar hadduu ammaano yahay waxa weeye damaan magdhow laguma leh haddii uu shaygan aanfa eh, samaawi ku dhinto dhibaataada ku timid shaygii neefku ahaa neefkii wuu dhintay eh, waxa weeye alaab kale alaabtii way gubatay dad baa u yimid xoog kaga qaato ka dhacay waxalla wixii awooddiisa ka baxsan ee asaguusan ku xadgudbin kana gaabinin ilaalintiisii waxa weye laguma leh ninkan murtahinka ah maxaa yeelay eh, waxa weeye gacantiisu waa gacan ammaano mar hadday gacan ammaano tahayna de waxa weeye laguma leh damaan inuu ku xadgudbo shaygan asagu uu baabi'iyo ama uu kharibo mooyaane ama uu dayaco markaade waa lagu leeyahay haddii shaygii marhuumka ahaa uu talaf ku yimaado dayntii ninka murtaynka waxba ka dhici maayo maalan waa neefkii baa dhintay la dhihi maayo dayntaadiina waxbaa laga jarayaa maadaama neefkii rahaanta adu haysa uu dhintay mar asagu ku xadgudbin yani dayntiisii wax ka dhacaya ma jiro dayntiisi waa sideeda wax laga jaraya ma jiro waxaa soo aroray xadii nebigu yuri alayhi الsalaaةu wasalaam laa yuqlaqu raahinu miman rahanahu lahu hunmuhu wacalayhi urmuh qofkii raahinka ahaa laga xidi mahayo oo loo diidi mahayo rahantiisii alqiga xadii ku soo aroray waxa weeye waa wax jaahiliyada ay samayn jirtay oo waxa weye ninkan raahinka hadduu dayntii bixin waayo murtay buu la wareegi jiray marhuumkiisu dhaya buu la wareegi jiray hadduu dayntii bixin waayo shaygii marhuumka ah murtay baa qaadan jiray iyadoo laisweydiinay lagaba hadlinba marka alina taas nabig ala slam baa diiday islaamku arintaa uu kasoo horjeestaday haddaba hadday taasaa tahay nabig ala slam wuxuu i qofka raahinka ah marhuumkiisii loo diidi maayo ehm, lahu gulmu wa calayhi gurmu yacni eh, faa'idiisana asagaa iskale iyo dheeftiisa dhibkiisana isaga u saaran yahay wuxuu ihi wahuwa marhuumkii ammaanatun ammaano weeye fii yadi murtayni gacanta murtaynka ah ku jirta walaa yasqudu ku dhici mahayo bitalafihi talafi marhuuni marhuumka dhimashadiisii shayun shay min daynihi dayni murtayni ninkii murtaynka ah dayntiisii wax ka mid ah ku dhici maayo hadduu dhinto shaygii marhuumka ah wa xukmu faasidi lcuquudi cuquudda teeda faasidkaa xukumkeedu waxaa weeye xukmu saxiixihaa saxiix cuquudi cuquudda teeda saxiixa ah ayuun bay la xukumtahay fi damaani xagga damaanka waa yahay qaacido guud bu mualifku ina siiyey oo baabkan aan khaas ku ahayn abwaab fara badan gelaysa waxa weeye cuquudda faasidka ah xagga damaanka waxay kala mid tahay saxiixeedu caqdi kasta oo faasid ah oo shuruuddiisii bar la waayay xagga damaanka wuxuu kala mid yahay caqdiga asalkiisii hadduu saxiix yahay unbuu la mid yahay oo hadduu saxiixiisa damaan lahaa faasidkiisuna damaan buu leeyahay haddii saxiixiisa uusan damaan lahayn faasidkiisuna damaan male maalan baayicu waa caqdi damaana oo ninkan baayaca ah qabla alqabd intaan shaygii kala guddoomin min damaan albaayic iibiyihii ayuu shayga mabiicaha ku jiraa yani damaankiisa ku jiraa ninkii iibinaya ayuu damaankiisa ku jira intuusan guddoonsiinin ninkan mushtari ah bacda alqabdina wuxuu ku jiraa min damaan almushtari markii la kala guddoomana damaanka qofkii iibsadaba ku jiraa haddaba baayicu hadduu baycu fasid yahayna waa sida oo asna bayc fasid hadii wa lagu kala iibsado damaankiisi u leeyahay udhi mahay wax laga damaan qaadi maayo maadaama fasid yahay rahanka waxa weya waa aan damaan lahayn caqdi aan damaan lahayn weya oo shaygii maalan marhuumka ahaa ninkan waxa weeye murtahinka gacantiisa ku dhinto damaan male hadduu caqdigu saxiix yahay hadduu fasid yahayna waa un la mid damaan asna haddaba caqdiga saxiixa ah iyo caqdiga fasidka way ka silayiin damaanka iyo damaan la haddii uu caqdiga asalkiisa la damaano qaadayo saxiixiisa faasidkiisana waa lami waaya haddii aan la damaano qaadaynin lama damaano qaadayo faasidkiisa waa sidaa wa xukmu faasid alcuquud cuquudda faasidka ah xukunkeedu waxa weye xukmu saxiixa caquudda saxda ah ee asaxday humay la xukum tahay fi damaani xagga damaanka iyo wacdamihi iyo damaanka la-aantiisa walow sharada hadduu shardiyo kownan marhuuni shaygii la rahan dhigay inuu ahaado madiican mid laga iibiyey lahu ee lilmugtani ninkii rahanta qaatay cinda alxuluuli markay dayntii xaalowday wakhtigeedu soo galo fasada waxa weeye fahamkaasi uu buraya wa huwa marhuumkiina qabla almaxili macnaha wakhtigii daynta intayna soo gelin ka hor amaanatu waa amaana masaladan waxay tusaale u tahay qaacidada hadda mualifku noo sheegay xukmu fasid alcuquudi xukmu saxiixati damaan haddaba haddii ninkii raahinka aha uu shardiyo in shaygan rahanta uu u dhigay ninkan murtahinka ah uu ka iibsan yahay mujtahid markii waktigii la gaado maala wuxuu ihi haddii waktigii deynta uu dhammaado deyntiina aan bixin kari waayo gaarigan aan rahanta kuu dhigay waaban kaa iibin saasuu kaaga iibsan yahay rahankii baycigu fasahadayaa rahanki uu fasahadayaa oo taqiidtii waa la watiyey wati baa lagu xidhay oo waxaa watiga looga dhigay inta waxa weeye muddada laga gaaray bayciina uu fasahaadaya oo maxaa bayci mucallaq baa laga dhigay waan la tacliiqiyey waxaa lagu xidhay haddii waxa weeye waktigii la gaaro marka baycuna tacliiq ma aqbalo rahantuna taqiid in la waktiyo muddo loo sameeyo ma aqbalayso labadaba waxa weeye ma aqbalayaan markaas darteed beecii iyo rahankiiba way bureen haddaba shaygii marhuumka ah suurada intaan la gaarin rahanka faasidka ah ay soo gelaysay xilligeedii waxa weeyaan ammaano weeyaan gacantan murtahinka gacantiisu waa gacan ammaano maxaa yeele rahanta asal ahaanba waxa weeye caqli damaan ma ah wcaqdi amaan faasidkeeduna waa ugan qabla albaxil waxa weya waa waxa weeye waa eh, gacantiisa ammaanay ku tahay waay hadduu maalan talaf ku yimaado ma damaano qaaday bacda almaxili mualif muu noo sheegin markii muddadii la gaaray kadibna waktiyadeeta layidhi kaa iibsan yahayna waxaa weeye waa waa la damaano qaaday waa madmuun beyc baa meesha jira beyc faasida jira sooma beyc faasidaa jira marka maadaama beyc faasidu jiro waa madmuun hadduu dhinto neefkii markii muddadii la gaadhay kadib ama gaariguu baabao gaarigii marhuumkaa waxa wey min damaan almushtari ninkan waxa wey murtahinkaa iibsaday ayuu markaa ka dhintay oo asaga iibsaday bayc fasid ku iibsaday walow sharda duu shardiyo kowna marhuumi shaygii la handhigay inuu ahaado mabiican lahu ninkii murtahinka ah mid laga iibiyey cinda alxuluuli markii muddadii la gaadho daynta muddadii daynta soo gasho fasada rahankii iyo bayciiba way fasahadayaan way burayaan wahuwa laakiin kii marhuumka ahaa ee la rahan dhigay qabla almaxili ay qabla waqti lxuluuli diinta waqtiga diintaan la gaarin amaanatun ammaano weeye wayusadaqu waa loogu rumaynaya almurtahini kii rahanta qaatay fii dacwa talafi dhimasho inuu sheego shaygii marhuumka inuu dhintay oo baaba'ay biyamiinihi dhaartiisa wallaahi biisaa loogu rumaynayaa walaa yusadaqu loogu rumayn mahayo fi raddi celin hadduu sheegto inuu ku celiyo ninkii waxa weeye raahinka ah oo u celiyo cinda alakariina culamada si u badan yihiin ninkan murtahinka ah, hore waxaan usoo tilmaanay gacantiisu inay tahay amaana yad damaan ma ah gacantiisu gacan hee amaano ma damaana qaadi ma damaana qaadi liannahu amiin walamiinu laa yadman qofka amiinka wax ma damaana qaado gacantiisu gacan damaan ma ah hadduu sheegto shaygii marhuumka ahaa inuu dhinto neef buu ahaa neefku wuxuu uga wada tabanaya waaya dhaartiisa lagu rumeynaya ku dhalan leh wallaahi mar in neefkii marhuumka ee raanta laguu dhigay u dhintay hadduu ku dhaarto khalaas waxa weye waa la rumaynayaa oo markhaati keen la dhihi maayo laakiin hadduu sheegto in uu ku celiyey marhuumkii ninkii raahinka ahaa ninkii raahinkaan u celiye adaaban kuu celiye neefki oo ku keena ninkii raahinka ugu jeeda wuxuuhi baan ii halkaas isku qabteen marka madhaartiisa lagu rumaynaya laguma rumeynayo oo maxaa lagu rumeyn layahay maxaa yeelay ninkan shaygan marhuumka ah dantiisu u guddoomay marka wuxuu la mid yahay sida ninkii mustaciirka ahaa shayga caariyeystay ama waxa weeye ninka mustajirka ah ee shay karaystay ayuu la mid yahay mustajirka guri karaysta maalan ama gaari karaysta hadduu dhaho ninkii iga kariya gaarigaan u celiyay hadduu dhaarta xataa dhaafa lagu rumeyn maayo maxaa yeele dantiisu waxa u guddoomay marka muttaham weeye waa la tuhusay daabit jira haddaba masaladan waxay dhaheen qaala shaaficiyadu kullu aniinin iddaca aradda calaa man itamanahu yusadaqu biyamiinihi ila almuhtahin walmusta'dir nin kasta oo aniin ah oo gacantiisu gacan ammaano ay tahay in uu shaygii ammaanada u hayey uu ku celiyey ninkii ku ammaanaystay dhaartiisaa lagu rumaynaya wallaahidiisaa lagu rumaynaya laba nin un soo gelaynin waa murtahin iyo mustaajir mustaajir iyo murtahin labadooda gacantooda waa gacan imaan haddana hadday sheegtaan ninkii waxaa weeye xaqa iska laha inay ku celiyeen xaqlihii lagu rumayn maayo dhaartooda maxaa yal labadaba waxay ka siman yihiin naftooda ayay shaygan u guddoomeen maslaxadooda wayusadaqu waa lagu rumaynaya murtahin ninkii raanta qaatay fii dacwa talafi sheegashada uu sheeganaya shaygii inuu baaba-ay biyamiini dhaartiisa lagu rumaynaya walaa yusadaqu lagu rumayn maayo dhaartiisa fi raddi celin hadduu sheegto fii dacwa raddi celin sheegashadeed uu ku celinay markaa ninkii iska lahaa marhuumka cinda alakariina culubadu si u badan yihiin waayahay walowada haddii uu u tago oo uu u galmoodo almurtahinu ninkii rahanta qaatay almarhuunata addoontii rahanta loogu dhigay bilaa shubhatin shubha la'aan fahuwa ninkaa murtahinka ah zanin nin zinaystay wey walaa yuqbalu la aqbali maayo qowluhu odhahdiisa uu dhahayo jahiltu waan ka jaahil ahaa taxriimahu taxriima alwaci in addoontan xaaraan iga tahay inaan u tago ilaa an yaqruba inuu soo dhowaado mooyaane islaamu islaamnimadiisii aw amase yanshaa uu ku barbaaro bibaadiyatin baadiyo baciidatin uu ka fog can culamaai culamadii wain wadica haddii u tago addoontii biidni raahini ninkii raahinka ahaa ee raahanta u dhigay idankiisii hadduu ugu tago qubila waa la aqbalayaa dacwaahu sheegashadiisa uu sheeganayo jahla taxriimi xaaraamayntii inuu ka jaahil yahay xaaraamnimadii inuu ka jaahil yahay sheegashadu sheegtay fil asaxi muctadan haddaan qabano falaa xadda haddaba xadi ma jirto wayajibu lmahru mahar baa markaa waajibaya in akraha haddii uu dirqiyey oo ku khasbay waxa weye xumaantaas walwalad waladkii u dhashayna xorun xor weeye nasiibun oo nasab leh wa calayhi waxaa ku waajibay ninkan murtahinka ee addoonta ilmaha ka dhalay qiimatuhu qiimatu lwalad waladka qiimihiisii inuu siiyo liraahin ninkii raahanta u dhigay waaya wuxuu ku yidhi ninkii murtayinka ahaa addoontii rahanta loogu dhigay waa ka xaaraan horto inuu tago addoonta rahan baa loogu dhigay loo suuraysanay xilligii addoomaha la isticmaali jir waa la yaadan yahay gabadha addoonta rahan loo dhigay gabadh addoona ah haddii rahan loo dhigo dabeetana ninkii murtayinka ahaa ee rahanta loogu dhigay addoontii uu iska isticmaalo oo u galmado wax shubhana aysan jirin shubha waxa wey ismoodsiin wax shubhaa inuu ismoodsiiye ma jirto bareedka ugu taga og in adoonta marhuumta tahay marka waa zaani ninkaan wuu zinaystay ku dhacay walidaalika xad ku waajibaya haddii gabadha uu khasbay oo uu kufsadayna laga rabaa meherkeedi waaya laakiin haddii ayadu u ogolaatay oo de ula heshiiyo waxba uusan dirqinin markaa meher lagama rabo ee xadii umaa lagu leehay haddii uu dhaho ka waran maana ogeyn gabadhan inay xaraan iga tahay addoontan inay xaraan iga tahay maana ogeyn maadaama addoontan lii ii dhiibay oo marhuune ii tahay in xalaal ii tahay mooday taa laga aqbali mahayo ilaa in ninkan islaamnimadiisu ay soo dhawaatay mooyaan oo waa dhoweyd islaamay ama uu ku barbaaray baadiye culimada ka fog meel dee jahli uu ku baahsan yahay oo baadiye culimmada ka fog ayuu ku barbaaray marka qofka noocaas jahliga waa lagu cudurdaari karaa masaaishan oo kale way ka qarsoonaan kartaa laakiin qof culimmada ka agdhawaa culimo la koodh ahaa marhuunadba aan moodaya inay xalaal ii tahay addoon laga rahandhigay laga yeeli maayo waxaa laga dhegeysan maayo waaya haddii haddaba addoontii uu u fasaxo ninkii raahinka ah ou dhahoniyo addoonta aan ahaanta kudhiga maaragta haddaad u baahato haweenada qaar dee iska isticmaal waan ku fasaxay laba ninoo jaahilin ahaya waaya dabeetana uu dhaho nio maadaama ninkaas adoontiisa ii fasaxay waxaan moodaya markaa inay sidaa xalaal igu tahay oo maana ogeynayna xaaraan iyo tahay waa laga aqbalayaa sheegashadaas jahligaas uu sheegtay waa laga aqbalayaa waayo de waa masale qarsoonaan karta dadka caamalka ka qarsoonaan karta kale waxaa la wariyeyba masalada laftirkeeda cadaa ibn abi rabax oo culamada taabiciinta ka mid inuu qabay in eh, addoonta marhuunadda ah ee xalaal u tahay ninkii waxa weeye murtahinka ah ee rahaanta qaata marka hadday caddaa ka qarsoonaatay baa oo culammadii taabiciinta ka mid min baabi ola dadka caamada inay ka qarsoonaato lakiin masalada markaan baaray waxaa iisoo caddaatay caddaa qowlkaas laga wariyey inuusan ka sugnayn oo qowl daciif uu yahay caddaa haddaba ma qabin masaladan sidaas inkastoo muqnigu qoriy kutubo kale oo eh, kutubta shaafeeda ka ah waayahay haddaba markan ayadaa suurada haddii waxa weeye uu sheegtay ninkan inuu u fasaxay markaan uusan ogeyn inay xaaraan ka tahay addoonta xad ku waajibi mayso maadaama meesha shubha ay ku waajibi mayso sidoo kale haddii addoontii uu dirqiyey wayajibu almahru inay ra hadduu addoonta uu khasab uu markaa ugu tegay waxa weeye meher baa ku waajibaya oo hadduu kufsaday weladka ay u dhashayna waa xor abtirle oo asagu ka abtirsanaya suuradan iyo labadii suuro ee hore ee waxa weeye xaddu aysan ku waajibaynin waa labadii suuro ee jahliga lagu cudurdaaray ee ilaa an yaqruba islaamuhu aw yansha bibaadiyatin baciidatin can ulculamaa saddexdaas suurada weladkii u dhasho wuxuu noqonaya welad xor ah maadaama ay shubha jirto shubhadu siday xadda u fogeynayso ayay nasabkiina u sugaysay iyo waayahay laakiin waxaa laga rabaa waladkaas ee u dhashay ee xorka ah in qiimihiisii uu siiyo haddii addoon ahaan lahaa ninkii raahinka ah maxaa yeele wuxuu dhaafiyey addoonnimadiisii waladkan addoon buu noqon lahaa marka maadaama la waladku waa xor adeer de addoontaydii baa dhasheen qiimihiis halkaas soo dhig ayaa meesha taala waayahay wuxuu ku yidhi walowaia haddii uu tago u galmooda almunteni kii rahanta dhigay kiwalwada haddii u tago almunteni kii rahanta qaatay almahunata adoontii rahanta loogu dhigay bilaa shubhatin ismoodsin la-aan fazanin zaani wey nin zinaysta wey walaa yuqbalu laga yeeli maayo qowluhu hadalkiisa uu leeyahay jahiltu maana garanaynin taxriimahu in yani wadigaasi xaaraan iga yahay ilaa an yaqruba inay soo dhawaato mooyaan islaam islaamnimadiisa waadhow soo islaamay nin waadhow diid soo galay uu yahay mooyaane oo masiyaasha u ku barbaarmay baadiyatin baadiyo baciidatin ka fog can culamaa culamadii waynwada haddii uu u tago waynwada haddii uu u galmoodo dhe addoontii ninkii murtayinka biidni raahini raahinka idankiisi qubila waa la aqbalaya markaa dacwaahu sheegashadiisa u sheegtay jahla taxriimi xaaraamnimada inuu ka jaahil ah oo sheegay addoonta inay xaaraan ka tahay inuu ka jaahil ah fil asaxi muctadar haddaan qabo falaa xadda markaasi xad ma jirto wayajibu lmahra laakiin waxaa waajibaya meherkii in akraha haddii uu dirqiyey walwalad waladkii uu ka dhalayna xorun xor weeye nasiibun oo abtirle oo asagoo ku abtirsanaya wa calayhi waxaana ku waajibayaa ninka murtahinka qiimatu ah, qiimatu walad waladka ilmaha qiimihiisii biraahini ninkii rahanta u dhigay oo markaas siinayo oo ku wareejinayo walow utlifa haddii la baabi'iyo almarhuunu shaygii rahanta loo dhigay oo waqabada uu gudoomo ninkan murtahinka ah badelahu bedelkiisii saara noqonaya bedelkaasi rahnan rahan buu noqonayaa wاlkhasmu fi اlbadli bedelka cidda ka doodaysa waxa weeye alraahinu kii rahanta dhigay fain lam yukhaasim haddaba hadduusan doodin oo asagu uusan u murmin lam murtahin ninkii murtahinka ahaana u doodi maayo fi asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ihi shaygii marhuunka ahaa la baabi'iyo oo bedel loo keeno haygii shay bedelkiisaha la keeno oo ninkii dee baabi'iyey nin kalu ahaa oo qanaad maalan oo yani aan ahayn eh, raahinay mutahidtoona shaygii uu baabi'iyey marhanta u yaallay hadii bedelkiisi magdhowgiisi uu keeno magdhowgaas waxaa gudoomaya ninkan murtahinka ah wuxuuna noqonayaa rahan meeshii shaygii la baabi'iyey mutlafka ah ayuunbuu gelaya rahan buu noqonayaa haddaba yaa ka doodaya shaygan la baabi'iyey oo maxkamadii tegaya oo dacwadii gelaya ma raahin baa gelaya ninkii rahanta dhigay mise murtahid ninkii rahanta qaatay ayaa maxkamadda tegayoo shaygii laga baabi'iyey hadduu gaari ah maalan rahanu yaalay oo gaarigii la duqeeyey yaa ka dooday oo dacwadiisa galaya wuxuu ihi ninka raahinka ah ayaa ka doodaya oo maxkamadda tegaya maxaa yaele waa milkigiisi waaya laakiin ninkan murtahinka ahna xaq wuxuu leeya inuu maxkamadda la tirkiiso xaadir maxaa yaele aq waxbuu ku leeyahay oo dacwada la turtoosi oo la qaqabto o la hagaaji waaya ninka mubtahimka ahana dooda geli mahay isaga xaq laguma le ila isagu ninkan deed buu ku leeyahay hantidana waa hantidiis hadduusa hantidiisa difaacan waayo dee ninkan laguma le ee waxaa weeye mubtahinka ah wuxuu hi walow utlifa haddii la baabiyo almarhuunu shay rahanta u yaalay wa qabada uu guddoomo badalahu bedelkiisa ninkii mubtahinka ah saara wuxuu noqonaya rahana rahan buu noqonaya walkhasmu cidda ku doodaysa fi lbedeli bedelkii arraahini kii rahanta dhiga weeye fain lam yukhaasim haddaba hadduusan ka doodin isagu hadduusan u doodin lam yukhaas bilmubtani kii rahanta qaatay u doodi maayo fi asaxi muctamad haddaan qabaa falow wajaba hadday waajibto qisaasun qisaas iqtasar raah inuu rahanta u dhigay ayaa markaa qisaastii ka qisaasanaya kii dilay addoonkiisii wafaata rahan rahantiina sidaasay ku tegaysaa fain wajaba almaalu maal hadduu waajibo bicafwi cafintiisii hadduu maal ku waajibo aw amase bijinaayatin jinaayo waxyeelo khata'in oo gaf ah oon kama ah lam yasixa ma asaxayo cafuhu caful raahini ninkii raahinkaha inuu cafiyo eh, anhu inuu iska cafiyo waxa weeye maalki walaa ibraa'u mubtihini ninkii raahinta qaatayna ma asaxayo inuu cafiyo oo iska beriyeelo aljaani ninkii waxyeelada geystay shaygan marhuumka wuxuu ahaa addoon addoonkiibaa kas loo dilay oo waxaa dilay qof kale oo xaqdarra ku dilay dabeetana ninkii raahinka ah xaq wuxuu u leeyahay inuu ka qisaasto addoonkiisii ciddii dishay hadduu yahay qof isku dhigmaan matala waa addoon kale addoon baa addoon kale dilay wey marka masalada suuradeedu addoon baa addoon kale dilay marka addoonkii dilay asna ka qisaasan karaa fahantiina saasay ku tegaysaa mar maxalkeedii hadduu dhammaaday oo marhuumkii la dilay bedella aan laga qaadan saasay ku dhammaatay sheekadii waayo haddaba haddii maal uu waajibo addoonkii waa la dilay laakiin maal baa waajiba oo seeba maal ku waajibay maala ninkan dilkii addoonkiisa kas loo dilay ayuu ku cafiyey xoolo di mag buu ku cafiyey calaa maal mag ma dhahayno addoonku mag male laakiin waxaan leenahay qiimihiisu ku cafiyey qiimihiisi ayuu ku cafiyey amaba dilkan la dilayba wuxuu ahaa khata kas looma dilin kamaba loo dilay marka ayada ah xoolaha mama cafin karo xoolaha ma cafin karo mar hadduu qisaas iska daaya ui qiimihii addoonka hallaysiiyo qiimaha ma sidoo kale hadday jinaayadan ama dilkani uu ahaa kama markaa qiimihiisi ma cadin karo inuu xoolaha qaataa ilan xoolahan waxaa ku tacalluqa xaqii ninka murtahinkaa baa ku tacalluqa oo rahan baa loo dhigi doonaa ninka murtahinka ee rahanta adoon addoonkan u asna ma cadin karo ninkii jaaniga addoonka dilay asagoo mabale addoonka la dilay maba lahaynba asagoo wuxuu yihi falow wajada qisaasun qisaas hadday waajibto oo la dilo maalan addoonkii rahanta u yaalay ikhtasar raahinoo ninkii rahanta u dhigay ayaa markaa qisaas qaadanaya wafaata ra rahanteeda saas ku tegaysa fain wajaba almaalu xoolaha hadday waajibaan markaa cafwin raahini ninkii rahanta dhigay inuu markaa iska cafiyey qisaastii oo xoolo ku cafiyey aw mise bijinaayati khaa'in waxyeelo gef ah lam yasixa ma asaxyo cafwu cafwu raahin ninkii rahinka inuu cafiyo canhum xoolihii walaa ibraau lmubtahin ninkii rahanta qaatayna inuu cafiyo aljaanikii waxyeelada geystay walaa yaslir rahnu rahankii uma tallaabayo ilaa ziyaadatihi marhuumka ziyaadadiisii almunfasilati ee socnay ka amaratin wadalika miaalka amarati sida midhihii wey waladin waladkii wey wuxuu ku yidhi caqdiga rahanka uma tallaabayo shaygii marhuumka ah ziyaadadiisi haddii ziyaado uu la yimaado rahankii uma tallaabayo ziyaadadaas munfasilka sida midhihii oo kale iyo waladkii oo kale maalan geed buu rahan u dhigay geedkii midhuu dhaliyay midhahaasi rahan ma noqonayaan meelahan waxaa iskale ninkii raahinka ahaa neef buu rahan u dhigay neefkiibaa waxa wey rimay dabeetana welad buu dhalay weladka waxaa iskale ninkii raahinka ahaa ee rahan ma noqonayo walaa yasri raahinu raahinka uma tallaabayo uma gudbayo ilaa ziyaadati marhuunka ziyaadadiisi almunfasilati ee soo socata munfasilku weliba ziyadadii mutasilkeed baa kaa baxday sida cayinkii iyo wixii la midka aha dee ziyadada mutasilka way raacaysa taa lama sooci karo ka amaratin sida midhihii weeye waladii waladkii falow rahana haddaba haddii u rahan dhigo xaamilan waxa weeye neef riman oo waxalla alajalu ajalkii muddadiina ay soo gasho wahiya neefkii oo xaamilun markaa riman biicatu waa la iibinaya waladatu haddii ay dhasho weliba waxaan filaya maslada mualifka wuxuu yani ku fardinaya addoon laakiin waa isku mid neefkii waladatu hadday dhasho biica waa lala iibinaya macaha waladkii waa lala iibinaya fi adhari muctamad haddaan qabaa fain kaanat hadday tahay daabadii neefkii haduu yahay xaamilan mid rimanaa cinda albeyci markii la iibinayay duuna rahni laakin markii rahanta la dhigayey waxa weeye ma rimanayn e, falwalad waladkaas laysa birahni rahn ma fi adhari muctaban haddaan qaba wuxuu ku yihi haddii uu neef riman uu rahan u dhigo dabeetana muddadii deyntu ay soo gasho muddadii deynta lagu heshiiyey ay soo gasho weli asagoo neefkii u riman yahay marka neefkii oo rima baa la iibinaya ilan marka horeba eh, raanta loo dhigayaba neefku u rimanaa sidiisi baa lagu iibinaya taasi waa suura suurada labaad waxaa weeye neefkii baa dhalay neefkii rimanaa markii la rahan dhigay ayaa ilmihii dhalay ilmaha waa la raacinaya waa lala iibinaya biica ma aha neefka waa lala iibinaya filada sababtoo ah dee markii la rahan neefkan uu la socday oo waa la ogaa xamliga walidaalika kama haray haddana uu raacaya oo raankii u raaciyeen markii horeba ilmahan ula socday taana waa suuradii labaad suuradda saddexaad neefkan markii rahanta loo dhigay ma rimanayn dib buu ka rimay kadibna ilmihii buu dhalay isaga oo waxa wey rahantii u yaalay marka ayada ah falwaladu laysa biraha waladka markaa rahan lama ahba oo waxaa ku dabaqmaysa masalada mualifku soo tilmaamayo walaa yasri rahnu ilaa ziyaadati munfasilati karamaratin walad marka rahankii uma tallaabay waladkaas maadaama markii neefkan rahanta loo dhigay uusan rimanayn laakiin dib u ka rimay kadibna uu dhalay ilmihii waxa weeye markaa la iibinayo weladka waa laga reebayaa weladkii lama iibinayo ee neefkii oo khali ah ayuun baa la iibinaya haddii ilmihii lala iibiyana waxa weeye ilmaha waxaa yeelanaya lacagtiisa ninka raahinka ah oo ma soo gelayo markaa lacagtii rahanta ma soo gelayo walaa yasir rahnu rahankii uma tallaabay ilaa ziyadati ziyadati marhuumi marhuumka ziyadadiisa almufasilati ee socnay ka amaratin sida midhihii wey waladni waladkii falwarahan haddaba hadduu rahan u dhigo xaamilan neef riman waxalal ajala muddadiin ay soo gasho wahiya xaamilu neef weli asagoo sidii u riman bicat waa la iibinayaa neefkii iyo ilmihiisii uu caloosha ku siday wain waladatu haddii ilmihii neefkii uu dhalo biica macahaa waa lala iibinayaa neefkii fi labhari muctooda haddaan qaban fain kaanat hadday tahay daabadii xaamilan mid riman hadday tahay cinda albeyci markii la iibinayo duuna rahni laakiin markii rahanta loo dhigayay aysan markaa aysan eh, rimanayn falwaladu waladkii laysa birahnin rahan maaha fi اlahari muctamad haddaan qabano wallahu tacala aclam wsal allah wsl